bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah وslm عlى nabiyina mحamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaعiin waa casharkii sagaalaad oo midkii noogu dambeey ah waxaan ka hadlaynaa tadwiin الsuna hadda inta aan soo marin aan soo marnay oo dhan oo aan u qeybinay risaaladii labadii qeyb waxaan ka hadlaynay waqtiga ay sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sunnada nebiga ay ahayd mid maxfuuda fi suduur intaan la qorin waa inta hadda gaalada iyo mustashriqiinta oo dhan ay ka hadlaan oo ay leeyihiin muslimiinta sead noogu qanci kartaan boqol sano wax lamid ah yaa sunnada nebiga oo intaa la eg yay dadka eh, maskaxdooda ku jirto aydoon la qorin markaa kadib baa marka waxay leeyihin hadal aan jirnaad iska qorateena sunnada nebiga ku magacowdeen dadka saas annaga nagu aadaynayo oo sunnadii nebiga saas ugu hadlayo oo anigana kuu sheegay asbaabta keentay inaan la qorin sababtana waxaa weeyaan nebiga mar kastana uu hadlayaa eh, hadalkii uu shalay yihi maanta uu ku celinayaa eh, majaalis badan oo mutacadid uu ku hadlayaa haddii hala qoro la yidhaahdo maca imkaaniyada wakhtigaas jirtay iyo adawaadka wax lagu qoray oo adkayd iyo baahi weyn aan jirin oo dadka markaa ayaga ilaahayba u sahlay inay sidooda u xifdiyaan dad badana waxay ku leeyiin sheekh hadal nebiga intuu ku hadlay loo xifdi karaa hadalka haddaan lafdigiisa la xifdin macnihiisa waa la xifdi karaa waxaan mithaal ahaan kuu siinayaa qof baad diraysaa waxaad leedahay war fulaanow nin yar inuu iska yaaba dhici karta fulaan u tag saas dhe saas dhe saas dhe saas dhe saas dhe saas dhe saas dhe waxaad u akrinaya wax badan qofkii waa tagaa risaaladii siday tahay buu u gudbinaa lafdigaadi inuu adeegsana shardi ma ah waanan adeegsanaa ilaa yowmina haada dad badan baa fartiin isu faro waxbaa laysu diraa idoon qoraal ay jirin afkaa laysaga gudbiyaa hadalkan sidiisa u gudbaya annaga waxa maanta joogto aan saas kari karnay sida saxaabati rasuulillahi loogu inkiraya midda kale dadkan reer galbeedka ah oo annaga nagula dagaalamaya sunnadii nebiga oo boqol sana laga soo wareegtay kadib la qoray baa laleeyahay sidee intaasoo dhan ay baaqi ku ahayd markii ay muslimiinta weydiinayaan hadda anaajiisha adinka idiin qoran oo afartii injiil oho aad ka soo doorateen shantii boqoloo injiil oo wax lagu doortay xataa aan la garanaynin maqaayista lagu doortay lama garanayo waa nagu bateen aan mid leh ku gaabsanaa layidhi afartii injiil wakhtiga la qoray waxaa laisku waafaqsan ciisa iyo ayaga waxaa u dhexeeyey muddo oo ninka ugu yar saddex boqoloo sano ay kasoo wareegatay markaasaa ah waxaa dadka ay ku qancinayaan waxay xasuusteen ciise iyo hadalkiisii injiil wixii ku qornaay markaasay qoreen bay leeyihin dayib kaas waxa weeyaan lama taabtaan waayo mid oo saxaabatu rasuulillaahi dadkii ay nebiga ka maqleen oo samictu rasuulallaahi ay yidhaahdeenna waxaa weeyaan arrin oo qariib oo lala yaabay noqotay runtii waxyaala aan iskeeni karin bay ay arrintaas ay keenaysaa sidaas awgeed waxaa habboon in muslimiinta kalsooni ay diintooda ku qabtaan ay ku qabtaan ay ku qabaan inay ku laabtaan inay diintoodii bartaan inay cadowgooda ay iska ilaaliyaan shubahaadka iyo waxyaalahan jirin nin waxa weeyaan hadda waxaa la leeyahay dumarka si xunaa muslimiinta ay ula dhaqmaan oo dumarka kaytawa keytawa dumarkooda oo ay toban nin u galmoonayso oo caawa dhan ninba habeen dambana ninaa soo jiifanaana caawana nin gabadhi guriga waa laga eryaa nin bay caloosheedii ay guri ula joogtaa ma laga hadlaya taas waxay tahay dimuqraadiya xuriya karaamir wax tan muslimiinta oo nin eh, xaaskiisa qabo oo laga yaabo inuu hal khalad intuu galay baa la buubuuninaa maantan idaacada lagu qaadanaya waxa jira agtooda waa laiska wada ogyahay marka sunnadii nebiga waqtigii qoraalkeeda tadwiin haddaad maqashid min adiwana laga keenay wa huwa kitaabat shay marka tadwiin waxaa la yihahda taqyiid lmuftariq wax kala tagsanay oo la qoro wa jamcu lmutashatiti mid kala tagsanay oo la jamciyo fii diwaanin lagu jamciyo diiwaan waxaa la yihahda faris mucarab waay diiwaan asalkii diiwaanu kisra ah laga keenay marka tadwiinka dawana ma aha waa kelima carabiya laakin diiwaan lafdigaas waxaa weya lafdi farisi oo carabta ay adeegsatay sidii faarasteba luqa alfarisiya markaad tegtid waxaad wax badan ku arkaysaa luqa oo carabi ah oo aan la koobi karin marka luqaadka isku diriska ah kelimaad badan ay kala qaataan wax la wada ogyahay annaga hadda luqadeena soomaaliga iyadoo soo luqa cajami ah yani carabiga markii afar loo dhigay qeyb waa carabi mathalan hadda albaab wax kale ma u naqaan albaab albaab waa carabi qufl waa carabi sariir waa carabi maxaan ku ira yani soo tiri haddaa rabtid waxoo dhan marka waxaan leenahay markii eh, fi nihaayati alqarni alawal alhijri qarnigii koobaad markuu dhammaan rabay yaa khaliifada la yiraahdo ninka oo madaxda ahaa cumar bni cabdilcasiis yaa wuxuu jeediyey ou amray in sunnadii nebiga ah la qoro you amray kitaabka bukhaari waxaa ku qoran uu bukhaari sanadkiisa ku wariyay ilaa cabdillaahi bni dinaar inuu yihi wakataba cumaru bnu cabdilcasiis ilaa abi bakri bni xasmin ou u qoray oo ninka madiine uga madax ahay wuxuu yihi anindur fiiri maa kaana min xadiidi rasuuli illahi sal allahu aleyh wasalam faktubhu lii fa innii khiftu waxaan ka cabsaday duruusa alcilmi cilmiga inuu tirtirmo iwadhaba alculamaa cilmigan sunnada nebigo hadda qalbiga lagu wada haayo waxaan ka cabsanaa in la iloobo waxaa kaloo ii dheeraadee dadka hadda xifdisa inay dhintaan oo marka sidaan laguma sii wadi karee sunnadii nebiga halasoo jamciyo dadka xifdina halaga jamciyo cumar bnu cabdilcasiis inuu yahay ninka amray in sunnadii nebiga la qoro towfiiq min allaahi bay ahayd markii khulafaa raashidiin oo afarta laga reebo ninka fiican sooma marin ummadda waxa weeyaan lianna reer bani umaya khulafadoodii kale marwaan ibn alxakam iyo wixii kale markaa fiirisid dad oo siiradooda ay wanaagsaneed ma ahayn asigiibaa ilaahay kasoo dhex saaray markaasaa wixii madaalim ahoo jiray oy dadkaas dadku ku kulmeen dadkeedu u celiyey ummaddii oo dhan diinteedu u celiyey cadaaladiibuu xukmiyey markaa ummaddii way ku nicmaysatay xataa dhaqaalihii futuuxaadkii muslimiinta wax badan baa xataa la yiri maalkii intuu batay a ah, markii wax la sii la waayaa layiri nin kastoo shaab e eh, hala guuriyaa layiri daraja waxay gaartaa layiri xayawaankii oo maxaan ku irahdaa sabucii muftariska ahaa oo macnaha dugaagtii wax cunaysa xataa way ka istaageen inay wax cunaana layiri laba sano keli ayuu hayay madaxnimada iyo bilayaal marka inuu asiga amro dadkoo dhan nin ay jecel yihiin buu ahaa shacbigoo dhan caamo iyo culamo waa la jeclaa markuu yiri sunnadii nebiga inaan qor-aan rabaa halaygu kaalmeey culamadiina uu arrintaas u diray dadkoo dhan istajaabuu lahu waa loo kala fakaday arrintiisa waa loo kala cararay ayadoo la doonaya in lagu ateec leana waa khaliifatu lmuslimiin amarkuu soo jeediyo in la fuliyo waajib waay haddii umaradii reer bani umaya oo cuhmaan ka dambeysay oo ama mucaawiya leh ama wiilkiisi leh ama ninkii kasii dambeeya leh hadduu amri lahaa sida ay loo helay ogolaasho cumar ibni cabdilcasiis looga qaatay loogama qaadanayn liannahu mucaawiya wuxuu ku dhowaayey waqtigii cali ay iskhilaafeen ummadoo dhan waxaa waaye khilaaf aada weyna soo dhex gashay haddii wax amri lahay qolana way qaadan lahayn qolana inay diidaana laga dhici ayaa dhici kari lahayd inkastoo markii ee xuseen casrigiisii la gaaray ay ku heshiiyeen oo caamil jamaaca la yidhi marka cumar ou amray amarkii loo kala dhaqa loo dhaqaaqay in la qoro cumrigiisii waaba soo gaabtayba waa ninkii waa iska dhintay ilaahay baa doortay arrintii intayna soo dhammaanin oo aan axaadiida loo soo gudbinin yuu cumar bni cabdilcasiis dhintay wax meel aan ku hayna ma jirto axaadiidtii lasoo jamciyey cumar in la keenay ayib ibn cabdilbari baa wuxuu wariyey asagoo isnaadkiisa ibn shihaab ka warinaya amaranaa cumar bnu cabdilcaziiz bijamci sunan fakatabnaaha daftaran daftaran fabacatha ilaa kuli ardin lahu calayha sultaanu daftaran sanadkaas ibn shihaab laga wariye wuxuu tusinaya qaar ka mid ah in cumar bin cabdilcaziiz soo gaartay waxaa la yihahdaa horta abubakrin oo caamil madiina ahay ma soo gaarin wuxuu qoray laakiin ibni shihaab kaana qariiba min cumar ibni cabdilcaziiz waxa uu ahay khaliifo oo wanaagsan dadka culamada u soo dhoweysanay eh, ibnu ibnu eh, ibnu shihaab azuhri axaadiida waayba u qornayd asiga markii amarkii la fuliyaba cumar wuxuu diyaar ahay uu siiye markaasuu wixii uu abu eh, ibnu shihaab azuhri kasoo gaaray ou qaaraadka u qaybiyey wixii muslimiinta meel ay wada jireen intii kalena asoo sugay walidaalika waxaa la dhihi karaa eh, zuhriya ugu horeeyey waxa qoray sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayb marka wuxuu iri zuhri kunaa nakrahu kitaaba alcilmi buu iri kitaaba alcilmi kitaabat alcilmi yaa loo jeeda xataa akrahana caleyh haulaai alumaraa yani umaradaasoo cumar cabdilcasiis ka mid ahaa nagu qasbeen oo yiri hala qoraba yiri fara'aynaa an laa namnacahu axada min almuslimiin markii warkooda fiirinay way fiicnaatay inaan ummadda cilmiga aanan u diidin oon u qorno faafo waan ogolaanay buu yiri waxaanu ognahay muxaawaladaas cumar bni cabdilcasiis uu bixiyey oe lagu dhaqaaqay cumar cumar bni khataab yaa ka horreeyey cumar bni khataab awow cumar bni cabdilcasiis xagga hooyadiisa awa marka cumar bni khataab maruu saxaabada la tashtay yaa wuxuu yiri inaan sunnadii nebiga qoro aan doonayaah maxaa tale fa ashaaruu caleyh bian yaktubaha saxaabadii waxay yidhaahdeen in la qoro waa fiican tahay cumar bil dhan uu sugay yastakhiiru llaha shahran maal maalmaha ka mid eh yaa wuxuu iri waxaa ii muuqatoon go-aan gaaray in eh, maxaan ku iraahdaa hamigii aan ka lahaa inaan sunanta nebiga aan qoro inaan ka wareegta buuri maxaa yeeley wa inii dakartu qowman kaanuu qablakum katabuu kutuban fa akabuu calayha wa tarakuu kitaab allahi wa innii wallaahi laa ashuubu kitaab allahi bishayin abadan buu yiri go-aanuu gaaray waxaan xasuustay buu iri umamtii inaga horreysay qaarkood kalaamkoodii ambiyada intay qoreen yay asiga ictimaadeene kalaamkii ilaahay ka tageenuu iri marka aniga waxaan aan go-aansaday inaanan ku darin kalaamkii ilaahay shay kale sababta saas uu leeyahay waxa weeyaan cumar bn cabdilcaiz cumar bn khataab waxay ka ahayd faa-ida dhamaystir laakiin xaaje ma jirin liannahu khulafaa raashidiin badigood waa noolaayeen saxaabadoo dhan mutawafiriin ay ahayn axaadiid dhan waa la wada xifidsanaa marka waxay un ka ahayd dadaal dheeraad ee eh, laakiin baahida jirtay markii cumar bn cabdilcasiis uu joogay baahidaas wakhtiga cumar ma jirin taasaa waxay soo kordhisay inuu cumar yiraahdo ma aha inaan hadda qoro ma aha buuri waxaan ka cabsanaa dadkii inay sunnadii ku mashquulaan oo haddeertaana iska sahlan oo ayada xataa macnaheedi la wari kara can kitaabillahi inay kaga mashquulaanaan ka cabsaday buuri ayib laakiin markii wadcigii isbedelay cumar bin cabdilcasiis oo muslimiintii dagaal uu dhex maray cali iyo mucaawiya eh, dadkii ay firaq washiica shiica ay noqdeen oo markaa khawaarij ay soo baxday shiica soo baxday muctasile ay soo baxday wadciga waa isbedelay sidaa daraaddeeda cumar bin cabdilcasiis maba ka shakininba wuxuu iri sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam in la qoraa jirta buu marka amarkaas asiga ah waxaa awal loo jihay madiinati rasuulillaahi abibakrin ibni xasmina loo jihay sababta waxaa loo ogyahay maqaru lcilmi wa mowطinu xadiidi rasuulilah madiine waay saxaabada rasuulka ragga ugu qiimo badan alansaar wlmuhaajiriin madiine ay deganaayeen dad ka baxay baa jiro jihaad iyo nashr lislaam meelo kale u aaday laakiin sawaaduhum alacdam madiinay joogeen marka madiina waxa waaye waa mowطinu lcilmi waay wa mahbitu lwaxyi marka iyadoo saas la joogo madiine arinteedii intay soo dhammaaneen ibnu shihaab oo markaa khulafaa cumar eh, bn cabdilcaziiz shaam la joogay yaa ugu horeeyey waxaa la yidhahdaa awalu man dawana alxadiida binaan cala amri اlkhaliifati alimaamu الzuhri walidaalika zuhriga wuxuu iri lam yudawin hada alcilma axadu qabla tadwiini buuri asiga awraaq u qorneed oo meel u tiilana waa jirtay xifdigowna ictimaadi jiray wa maca daalika markii amarkii la fuliyey ou isku tartiibintoodii bilaabay walidaalika dadkoo dhan waa u markhaati kaceen oo ibraahim ibni sacd oo asna zuhri ah wuxuu iri aw ina awala man wadaca linnaasi hadii axaadiid ibnu shihaab waab dadka waxaa axaadiidta ugu horeeya u qoray ibnu shihaab uu ahaa waxaa isweydiinla marka ibnu shihaab sifaadka ou asiga dadka kaga duunaa oo ahal uga dhigtay inuu noqdo ninka ugu horeeyo aan isweydiin taariikhdiisa qeybna waa kasoo taabanay markii aan soo sheegnay ayib waxaa la yidhi waxyaalaha ugu horeeya waxa weeyaan ibnu shihaab maca annahu kaana idaa samica xadiidan laa yastaciiduhu oo korka xifdin jiray qoraalna waa ku dari jiray baa layidhi caadadiisa saasay ahayd walidaalika cabdiraxmaan ibni abi zinaad iyo aabiis wuxuu ka wariyey inuu yihi kunaa naktubu alxalaala walxaraam axaadiida nebiga midda xalaasha iyo xaaraamta ku saabsanaan qori jirnay buuri annaga wa kaana zuhriyu yaktubu kula maa samica falama xtiija ilayhi calimtu anahu aclamu nnaasi wuxuu nooga fiicnaaday wax allaal wixii nebiga kasoo gaaray intuu qortuu meel dhigtay buuri ama ha ku saabsanaata xalaal iyo xaraam ama siira ha ku saabsanaato ama aadaab ha ku saabsanaato ama wax kale ha ahaata akhlaaqiyaadka kulli waa qortay markii cilmigii loo baahday asigaa laga wada helay buuri agtiisa walidaalika cumar bni cabdilcaziiz hadalkiisa waatuu noo soo hormaray uu yiri asoo khaliifatu lislaam ah calaykum bibni shihaab fainakum laa tajiduuna axada aclama bisunati almaadiyati minhu buur ibni shihaab ha lagu dadaalo ha laga faa'iidaysto sidaasuu yiri marka fiiri nin khaliifatu lmuslimiin ah oo nin caadil ah markuu yihi caalimkaas yaan loo aragta la-aanin mudnaan iyo fiiro gooni ha loo yeesha markuu yiraahdo dadkii asoy ku adeecayaan hadalkaas uu fixiy u bixi nin madax oo mu'min ah waa yaa ibni shihaab dadka oo dhan bay kusoo xoomeen taasaa keentay marka ibni shihaab in xadiidka markii la yiraahdo ou noqdo ninka ugu horeeyo oo aan laga hormari karin walidaalika imaamu axmed oo la yaqaano annahu laa yuqadam calayhi fi lxadiidi axad inuu yiri azuhri axsanu nnaasi xadiidan wa ajwad nnaasi isnaadan buuri sunnadii nebiga markaa markuu cumar bn cabdilcasiis dhintay lama dhihin ninkii amarkii bixi waa dhintee aan iska joojina lama dhihin maalinkaasaa la wada bilaabay qoraalkii waxa weeyaan ibnu shihaab taabici buu ahay raggii wax ka wari malik ibnu anasa kamid nin kastaba muwada u qortay nin muwada qortay nin musnad qortay nin eh, awraaq wax ku qortay axaadiidtii dhanoo la xifdisanay islamarkii markii kutub baa la wada geliyey marka waxaa la dhihi karaa qarna thaani sunnada nebiga waa la tadwiiniyey kadib baa waxaa bilowday qarni thaalith in lasii kala shaandeeya saxiix iyo daciif midda axkaamta iyo midda aadaabta midda jaamica iyo midda in lasii kala bixiyo loo khidmeeye kadib haddanay bilaabatay laakiin qarnigaas oo awalka markuu dhammaaday wixii ka dambeeyey sunnadii nebiga waa la tadwiiniyey kutubtii waqtigaas la qoro ilaa yowmina hada way taalla mualifaadkooda la yaqaana dadkii alifay oo ay ka mid yihiin maxaan ku irahdaa muwada i malik hadda kutubta ugu horreysa oona soo gaartay ka mid tahy marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan imaamkaas oo cumar ibni cabdilcaziiz ilaahay waa waafaji haddayna saas ahaan lahayn oo sunantii madaxa lagu sii wada la dhihi lahay dadka reer magaalay noqdeen xayaatadoodu waa isbadeshay xifdiga waa nusqaamay sunan badanaa dayacmi lahayd isla markii waa la qoray dadkii markii sunantii la qoray xifdiga lagama istaagin dadka muxadithiinta boqolkiiba sagaashan ayadoo sunadii qoran baa haddana sidii qur-aankii u xifdinayan u xifdi jire ilaa waqtigeena laga soo gaaro yaa xifdisan ayba ka joogtaa marka sunadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalinkii la tadwiiniyey kadib murugteedii waa inaga hartay lianna wixii aniga aan garan waayo kitaabkiisaan ugu laabana waa soo baxsanaa sidaasaan aan lagu warinaya ilaa yowmina haada sanad baa lagu wariyaa ninkan wuxuu dhe musnad axmed sanadkaasaan ku warinaya bukhaari sanadkaasaa lagu warinaya kutubtii oo taaloo lawada yaqaano mutawaatir ah yaa haddana laa zaala annaasu yatanaaqaluunaha bisanad marka meeshan waxaan aan ugu magac darnay waxa la yihahda khaatimo kitaab kasta muqadimana waa leeyahy khaatimana waa leeyahy muqadimada waxaa lagu sheegaa kitaabka aad rabtid inaad qortid siyaalaha ad uqod aada u qoraysid iyo waxyaalaha aada doonaysid inaad kaga hadashid aa lagu sheegaa khaatimadan waxaa lagu sheegaa wixii kitaabkaas aada qortay oo marka laysku soo eh, eh, celceliyo waxa ugu baarisan oo la dhihi karo waa laga faa'idaystay maxay tahay marka eh, tiibaa marka waxaa la yihahda annataa'ij alati tawasala albaaxithu ilayha waxyaalaha aan ka faa'iidnay kitaabkan waxaa ka mid eh in sunnada nebiga ay waxyi min allahi tahay oo wax nebiga xaggiisa uu ka yimid keligiis aysan ahayn oo aan sheegnay adilo badan min kitaabillaahi wa sunnati rasuulihi oo ninkii doonaya xaqdoon ah uu ku qanci karo yaan soo sheegnay aan soo aruurinay oo aan ka faa'iideysanay sunnada nebiga waxay min allahi inay tahay kow waxa labaad oon faa'iideysana waxaa weeyaan sunnada nebiga ilaahay wuu noo xifdiyey sidii kitaabkii ilaahay noogu xifdiyey yaa sunnadii oo kitaabka sharxaysana ilaahay uu noo xifdiyo wasaaishaas ishaas iyo asbaabtaasuu ilaahay u abuuray uu sabab uga dhigay sunnadii nebiga in la xifdiyo liannahu laa nabiya bacdahu sunnadiis hadday dhuntona kitaabka ilaahayna wax lagama fahmi lahayn ummadoo dhanna waxaa akaam dhana ka dhinaan lahayd marka sunnada nebigana waxay aheeday maxfuuda bixifdi kitaab illaahi baa lala xifdiyey marka waxaa weeyaan marna waxaa lagu xifdiyey eh, maxaan ku irahdaa suduurta marna kitaabaa lagu xifdiyey calaa kulli xaal lam yadic minha shay-un axkaamtii sharaxeedii ummadii islaamka ahay inta nebiga sunnadiisii haddana waxaa loo noogula xeriji in noola babayaanay culamadii nebiga hadalkan wuxuu ula jeedaa keyta wa keyta shuruuxda macnaheedii saas waa e, natiijada saddexaad waxa weeyaan sunnatu nabiy sala allahu alayh wasalam bayaanu lilqur'aani alkariim qur'aanka ayay sharxaysaa inaa naxnu nazalna dikra maya waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waataan soo oo qur-aanka hadduu caam yiraa uu yahayne khaas bay ka dhigtaa aayad qaarkeed midkii mutlaqnana waa taqyiidisa midkii mujmal ana waa noo tafsiirinay midkii mushkil oo macnihiisa la garanaynana waa cayadaynay asbaabu nuzuuli qur'aanna way noo sheegtay kullu daalika waxay dhexgelaysaa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas lagama deeqtoomo kitaabkii ilaahay biduuni sunnati rasuulillaahi meelo badano laga fahmin inuu leeyahay marka waxaanu ogaanay ilaahay hadduu noo xifdiye almubayan wa huwa alqur'aan inuu noo xifdinayo almubayin oo sunnadii aysan waan ogaanay taas marka waxay ahayd haddii sunnada nebiga aan la xifdisanayn maanta wax badan oo macaani qur'aan ayaa naga tegi lahay axkaam badan oon qur'aanka lagu sheegin yaa maanta naga maqnaan lahayd laakiin bixamdillaahi dadka mu'miniinta waxaa waajib ku ah ilaahay inay ku mahadiyaan inuu ilaahay kitaabkiina u xifdiyey sunnadiina uu soo gaarsiiyey walidaalika waxa weeyaan ninkii doono inuu ilaahay kalaamkiisa macnihiisa tadaburo sunnada nebigu u laabanaya ilaahay wuxuu uri kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab kitaabkan waxaa loo soo dejiyey oo mubaaraga ah in macaanihiisa la fiirfiiriyo oo la fahmo oo lagu cibro qaato waxaanu ognahay aayaadka macaanideeda sida la rabo looma fahmi karo ilaa sunnadii nabiga caleyh salaatu wasalaam in lagu dara maahine marka haddii kale waxay noqon lahayd aayaadkii oo macnaheeda la garanaynin haddii la yidhahdo hala tadaburo waxay noqon lahayd takliif maalaa itaaq waxba macnaheeda aan garanaynin kayfa atadabar ana ayib midda afaraad oo natiijada waxaa ka mid eh waxaanu ogaanay sunnadii nebiga markaan u laabanay axkaam badan oo sunnada ay la gaar tahay oo qur-aankii aan ku soo aroorinaa badan taasna diida ma ahanoo ilaahay wuxuu iri nebigiisa alaa wa inii uutiitu lkitaaba midlahu macahu marka haddaan axkaamtii qur-aanka ka helanna waa qaadanaynaa wixii noogaga maqanna sunnadaan ku dhammaystiranaynaa bal waxaanu ognahay axkaamta sunnada lagu sheegay waxay ka badan tahay boqolkiiba sagaashan inta qur-aanka lagu sheegay haddaad hadda kitaabu tahaara qaadatid kitaab min kutub alxadiid inta axkaamku soo aroortay iyo qur-aanka tahaarada intuu kaga hadlay waxa weeyaan laba aayad saddex aayad wa baynamaa xadiidka nebiga boqolaal axaadiid oo tahaaradii ka hadlaya axkaamteedii oo mufasal ah marka laa ghinaa lilmuslimi can sunati rasuuli illahi sala alla aleyh wasalam walidalika shawkani wuxuu iri walxaasilu ana hubuuta xujiyati sunna almutahara wa istiqlaaliha bitashriicin daruuriyat daruuriyatun diiniya buu buuri inan nidhaahdo sunnada nebiga waa xujo oo macnaha waa la xujaysanayaa wixii ku soo arooro waa la qaadanayaa lagu camalfalayaa in la qaatana xujo sharci ah waay inay axkaam la keli tahay oon qur-aanka ku soo aroorinna waa badan tahay oo daruura diiniya walaa yukhaalifu fii dalika ilaa man laa xada lahu fi diin islaam buuri nin arintaas khilaafayo ma jiro ilaa niman diinta shaqaba ku lahayn mooye ninkii yidhaha sunnada nebiga looma baahno ama sunnada nebiga axkaam gaar ah kuma jirto oon qur-aanku soo aroorin waa nin aanan waxba laga qaadanayn waxaa ka mid ah nebiga yowma khaybar inuu xarimay ee dameeraha hilibkooda hadda fiiri qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna meytatan aw daman masruuxa aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr illaahi bihi aayaddas hadda waxay sheegay muxaramaadka afartaas inay ku kooban tahay beynamaa nebiga wax badan ou naga xarimay oy kamid tahay luxuum xumur alahliya inuu naga xarimay akli kuli dii naabin min asibaac xayawaan kasta oo ugaarsanaa dadka cunayo oo ama xayawaanaadka ugaarsanayo oo hilibka ku nool oo macayle nebigu naga xarimay meeqaasoo dhexgalayso marka bal waxaa la yidhaahdaa ilaahay wuxuu uri xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum banaatukum markuu aayaddaas sheegay ilaahay wa uxila lakum maa waraaa dalikum weri intaas wixii ka ahayn dumar waa ladiin hadda waxaan aayadda lagu sheegin gabadhi iyo eedadeed in la jamci karo inaan la jamci karin laguma sheegin aayadda gabadhii iyo habaryarteedii in la jamci karo ama aan la jamci karin laguma sheegin nabiga xadiid abu hureyra u wariyey oo wuxuu ri laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha aayadda waxay batusinaya daahirkeeda waa uxila lakum maa waraaa dalik nebigana waxa weeyaan intaas waxaa dheeraad ah u yiri adigoo eh, dumar qabtid gabadhii ay eedo u lahayd nikaax kulama kulmin kartid laakiin haddaad ayada eedadeed furtid gabadhi waa guursan kartaa laakiin laa yajuusu ljamcu baynahumaa fii nikaaxin ma banaano habaryarteedana waa lamid marka fiiri muslimiinta ma dhihin inta muxaramaadka oo aayadda lagu sheegay waa intaas inta kale ilaahay waa noo baneey gabadhi iyo eedadeed hal nikaax waa lagu jamci karaa nin yiri ma jiro kulligood waxay ku ijimcayseen laa yajuusu ljamcu bayna almar'ati wa camatiha intee laga qaatay sunatu nabiy fi saxiixi albukhaari oo xadiid abi hurayra marka taas waxay daliil u tahay sunnada nebiga lagama kaaftoomo markastaba waa marjic weyn axkaamta badigeedna aydaa lagu sheegay qur-aanka intuu lagu sheegay wax yar oo kooban waa marka sunnada nebiga haddaysan maanta noo xifdisalaan ahayn wax badan oo axkaam a sina ula dhaqana ma garan lahayn walidaalika yay ummadii islaamkeed marjic ka dhigteen oo nin kastaba intuu sunnada nebiga kaa yaqaano yuu kaaga yaqaanaa axkaamta islaamka ah ilaahay markuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa lakum alislaama diinan looma jeedin qur-aanka keligiis maalinkaas waxaa weeyaan khudbadii nebiga xataa soo gelayso diinta islaamka oo kaamil ah yaa maalinkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo lana siiyo waa maalinkii ay soo degtay waa yowmu carafa eh, oo yowmu aljumuca ah ayib marka asbaabta ilaahay sunnada nebiga ou u sakhiray in la xifdiyo inuu ilaahay cumar bnu cabdilcasiis uu ku hanuuniyey in la gaaro sunnada nebigo la qoro intayna dadkii sunnada xifdisana ayna dhimanin waa laga gaaray waa la qoray markaas ummaddina waxay ku ijmaacday in qoraalkaas ay tahay wax fiican oo ay tahay in wakti lagu bixiyo markaas maa min imaamin min aimati alxadiid ilaa walahu kitaabun fi sunna meeshaas wax kadib mara mare kulli waa la wada fuliyey haddii ay ummaddan amarkaas aysan jiri lahayn oo ay saas ku socota laba qarni saddex qarni oo kale wax badan waa naga dayacmi lahaayeen marka min towfiiq illaahi wa xifdi sunnatihi inuu noqdo ninka amray cumar bni cabdilcaziiz oo la jecel yaho caadil inuu noqdo ninka sunnadii amray in la qoro inuu noqdo towfiiq min allaahi ahayd in saxaabadii rasuulka weli wax ka nool yihiin in la bilaabo sunnadii nebiga in la qorane waxweynay ahayd marka sunnadii nebiga sidaasay nagu soo gaartay ninkii eh, maxaan ku irahdaa awal bukow ishaada ku bikaacso oo inay sunnadii nebiga saas qiimahana leedahay qadaridaasna ay naga mudan tahay ay maanta tahay wax noo bisiloo meel noo yaallo keli ay noogaga baahan tahay wakhti yar inaan ku bixinno sunnadii nebiga inaan baranno markaan barannana aan ku camal falno nebigana aan kaga dayanno hadowdani ilaahay raalinimadiisa aan ku gaarno intaas waxa weeyaan waa inta kitaabkaas aan ku soo koobay lafdi lafdi looma akhrini kitaabka macnihiisa guud yaa lasoo koobay laba maalmoodaana lagu akhriyey sagaal cashar weeyaan maalinna shan baa la akri maalinna afar marka aniga bashar baan ahay qoraalkaasna waan sameeyey intaa sharaxana waan ku daray anoo og inan bashar aan ahay oo wax badan ay dhaafi karaan wax badanna sidii laga rabay aanan aanan u oofinin oon aan kaha qabtirin dadkii laakiin haadihi istitaacatii intan kari kara intaas waa qofka intuu kari kara hadduu u bixiyo laguma eeday intuu ka caajis yahay usan kari karin dadka kaley u taallaa aniga intaas baan awoodayda ay la eg tahay ilaahay waxaan ka baryaa jalla jalaaluhu annagoo addoomankiisao ducafada ah inuu juhdigaas qaliilka ah ilaahay inuu naga aqbalo ajir badanna naga siiyo ninkii kitaabkaa qoray iyo ninkii akhriyey iyo ninkii ka faa'iidaystay iyo ninkii gaarsiiyey iyo ninkii dadka u faafiyaba ilaahay ajir aan go-aynin ilaa qiyaami saaca ilaahay inuu ka siiyo ilaahay fadligiisa waa waasac kariimnimadiisana waxa weeyaan intay la eg lama koobi karo marka wax yar oo camal ayuu wax badan kaa siinaa ilaahay inuu camalkaas naga aqbalo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu naga dhigo kuwa ilaahay u adeegsaday sunnada nebiga inay u gargaaraan oo ayada u nool adduunya intay adduunyada nool yihiin naftooda iyo maalkooda ka bixiyo inay nebiga sunnadiisa u gargaaraan ayna jidkiisa ku taagnaadaan ilaa an yaأtiyahum اlajalu wma dalika calى اllahi bcaziiz wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed wclى aalihi wa saxbihi ajmaciin